بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa mawaanic alirth waxyaabaha dhaxalka reeba ama dhaxalka diida ayuu kaga hadli doonaa sidoo kale wuxuu kaga hadli doonaa mualifku raximah اllah muujibaat altawaquf can sarfi اlirth waxyaabaha waajibiya in laga istaaga dhaxalka qaybintiisa ama barh ka in la qaybiyo labada arrimood ayuu si faahfaahsan mualifku uga hadli doonaa arrinka koobaad waxa weeye mawaanicdii dhaxalka mawaanicdaasi waa shan shantaba mualifku uu sheegi doonaa in sha allahu tacaala wuxuu idhi faslun laa yatawaaratu isma dhaxlayaan muslimun muslin iyo wa kaafirun gaal walaa yariu ma dhaxlo murtadun murtad ma dhaxlo walaa yuuratu lamana dhaxlo wayariu lkaafiru alkaafira gaalku gaalka waa uu dhalaa wayariu lkaafiru gaalku waa uu dhaxlayaa alkaafira gaalkii wain ikhtalafat haba kala duwanaato millatuhumaa labadaa kaafir diintoodu laakin ilmashhuuru qowlka muctamadkaasa waxaa weeye annahu shaaniye laa tawaaruha wax dhaxala inuusan u dhaxaynin bayna xarbiyin gaal xarbi iyo wadimiyin gaal dimi ah waaya mualifku wuxuu ku bilaabay maanici koobaad waxa weeyaan ikhtilaafu اddiin ikhtilaafu addiin diinka oo kala duwanaada wuxuu idhi muslin gaal ma dhaxlo gaalkuna muslinka ma dhaxlo taana waxaa u daliila xadiidka nebigu yuhi salى اllahu عalayhi wasalam laa yariu اlmuslimu اlkaafir wala alkaafiru almuslim muttafaqu calayh muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlu nebigu yuhi calayhi الsalaaةu wasalaam xikmada ku jirta waxay dhaheen culummadu maxaa yeelay liinqiطaaci اlmuwaalaati baynahumaa yacni xidhiidhkii ayaa dhexdooda go'ay labadan qof ee qaraabada ee midna muslimka iyo midna gaalka yahay wax xidhiidh oo ka dhaxeeya ma jirto kaasi waa maanica koobaad haddaba maanica labaad waa maxay alridda riddadii weeye maanica labaad waa aridda qofka hadduu diinta ka baxo walciyaadu billah asagoo muslin ah asagu gaalka ka sii xun yahayba asagu waxba dhaxli mahayo lana dhaxli mahayo laa yariu walaa yuura waxna ma dhaxlo lamana dhaxlo waaya taa macnaheed waxaa weeye kii murtadka ahaa murtadka la dhaxli mahayo gaal kale oo asli ahana dhaxli mahayo maxaa yeelay aslan murtadka xoolihiisu waa fay diinta lagu sugi mahayo hadduu xataa yahuudi noqdo ama nasraani noqdo waa la dilayaa waxaa weeye xoolihiisu fay bay noqonayaan lamana dhaxlayo xataa waxay dhn culimmadu haddii uu dib ugu soo laabto diinta islaamka waxaa weeye qariibkiisii markuu dhintay kadib hadduu diintii dib ugu soo laabto dhali maayo waxna ma dhaxlo lamana dhaxlo xoolihiisuna waa baytimaalka ayaa iskale kaasi waa murtadki haddaba gaalka gaalka ma dhaxlayaa nacam gaalku gaalku wuu dhaxlayaa xataa haddii labadood diiwada kala duwan yihiin maalan yahuudi nasraani wuu dhaxlayaa nasraanigu yahuudi wuu dhaxlayaa nasraanigu majuusiga wuu dhaxlayaa dabcaabudki majuusigu wathani wuu dhaxlayaa wahaa kada yani gaalada dhexdoodu way isdhexlayaan maxaa yeelay dhammaan diimaha kufriga oo dhan waa hal diin oo kale xagga bulaanka markii la eego alkufru mila waaxida famaada bacda alxaqi ila alaal buu ilah yidhi xaqa maxaa ka dambeeya oon baadinimo ahayn laakiin mualifku qaacidadaas aan soo bixinay ah inay gaaladu isdhexlayaan xataa diintooda haday kala duwanta wuxuu ka soo reebay xarbigii iyo dimigii isma dhexlayaan labadaas gaal xarbi ah oo uu dagaal naga dhaxeeyo iyo gaalkii dimiga ahaa ee waddanka islaamka ku noolaa ee jizyada bixinayay isma dhexlayaan maxaa yeelay walaagii baa dhexdooda go'ay kanna waa xarbi oo dagaal baa ka dhexeeya asagii islaamka kanna waxaa weeye waa dimi oo muslimiintii buu taageersan yahay oo siinaya oo canshuurtii u siinaya saa darteed asagii kaa kale wax xidhiiroo ka dhexeeya ma jiro saa isma dhexlayaan waxaa la ah kaa dimiga ah mucaahadkii iyo mustamankii ayaguna dhaalka wax dhaxaloo ka dhexeeya xarbiga ma jiro mucaahadkii gaalkii ballanka naga dhexeeyey iyo gaalkii mustamanka ee waddanka islaamka ammaanku soo galay ayagoona dimiga may la mid yihiinoo waxa weeye isma dhexlayaan xarbigii wuxuu idhi laa yatawaarau isma dhexlayaan muslimun muslim iyo wakaafirun gaal walaa yariu dhaxli maayo murtadun murtad ma dhaxlo wax walaa yuriu asna lama dhaxlo murtadku qofka la dhali maayo asna la dhali maayo wayariu wuu dhaxlayaa alkaafiru gaalkii alkaafira gaalkii kale wuu dhexlayaa ee qariibkiisa ahaa ikhtalafat haba kala duwanaato millatuhumaa ee labadaa gaal laakiin ilmashhuuru muctamadku waxaa weeye annahu shaniya laa tawaarua wax dhaxal inuusan u dhaxaynin laa tawaarua isdhaxlid ooma dhaxayso bayna xarbiyin xarbi iyo wadimiyin dimi walaa yariu dhaxli maayo man qof fiihi uu ku sugan yahay riqun addoonnimo waljadiidu muctamad waxaa weeye anna man qofkii bacduhu barhkii xurun xor uu yahay qofkii barhkii uu bacdigiisu uu yahay yuurau waa la dhalaa waaya waa la dhaxlayaa maanicii saddexaad buu mu'alifku halkan ku tilmaamay waxaa weeye alriqu addoonnimadii weeye culamadu waxay ku tacriifiyeen riqiga sharcan cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaan bisabab اlkufr waa cajzi awood la'aan ku qumaysa qofka bini aadamka ah cajzigaana waxaa keenaya awood la'aantaas kufri gaal buu ahaa marka hore lasoo qabtay dabeetna la addoonsaday marka qofkii riqi uu ku jiro mualifku wuxuu ka cabiray raqiiq muusa qofku man fiihi riqun buu man fiihi riqun waxaa soo gelaya haddaba qofkii addoonnimo ku sugan tahay qofkii qiniga aha qinigu waa addoonka kaamilka ah ee dhammaantii wada addoonka ah waxaa soo gelaya mudaberkii kii dib laga xoreeyey waxaa soo gelaya mukaatabkii kii la kitaabeeyey waxaa soo gelaya umu waladkii addoontii waxa weeye sayidkeedii wala dhasha waxaa soo gelaya mubacadkii waa addoonkii badhna xorka ahaa badhna addoonka ahaa kaana wuu soo gelaya haddaba kaasi waxba dhaxli maayo waayahay maxaa yeele horta addoonka waxaan loo dhexlaynin milkiiba ma leh waxna dhexli mahayo lamana dhexlayo laakiin waxaa laga soo reebayaa mubacadki mubacadku asagu wax wuu milkin karaa haddii asagii sayidkiisa ay ka dhexayso muhaayo oo kaltan maadaama badhna uu xor yahay badhna uu addoon yahay maalina sayidkiis u shaqaynaya maalina asagaa shaqaysanaya marka maalmuhu asagu shaqaystay wuxuu kasbaday haddii uu dhinto waa laga dhexlaya oo qariibkiisii ayaa ka dhexlaya inankiisii aabbihii iyo wixii lamidka way dhexlayaan sidoo kale muctiqiisii uu dhexli karaa qofkii barhkiisaa xoreeyey xaaskiisii baa dhexlaysa laakiin sayidkiisii iska lahaa ma dhexlayo sababtoo sayidkiisii asagoo xaqiisii wuu qaatay oo maalmihii asaga loo shaqaynaya ayuu iska lahaa laakiin barhkaa kale ee uu shaqaysta ninkana iskale marka eelkiisii baa ka dhalaya ee ciddii dhalaysa wuxuu idhi walaa yariu dhali mahayo man qofkii fiihi riqun addoonnimada ku sugan wajadiidu muctamad waxaa weeye qowlka jadiidka ee imaam shaaficu iska lahaa ee aqwaashiisi u dembeeyey anna man qofkii bacduhu barhkii xurun xor yahay yuurau waa la dhaxlayaa xorka ah ku kasbaday uu shaqaystay ayaa laga dhaxlayaa walaa qaatilun walaa yariu dhaxli maayo qaatilun kii qof dilay qofkii uu dilay dhaxli maayo wa qiila waxaa la yidhi yudman dilkii haddaan la magdhabin waria wuu dhaxlayaa qaatilkii kanna waa maanici afraad waa qatilka dilkii weeye qofka qaatilka ah ee qof dilay qariibkiisa ah kaa uu dilay ee halka uu ku lahaa dhaxli maayo aabbihii buu dilay inankiisiibuu dilay ama xaaskiisiibuu dilay ama gabadhii baa ninkeedii dishay wahaakadaa mar haddii uu muwaridkiisii uu dilo dhaxli maayo muطlaqan madhabkeennu waa madhabka ugu adag xagga dhaxalka waxa weye qaatilka in loo diiday dhaxalka waa madhabka madaahibta ugu culus uguna adag madaahibta kale waxbay soo reebaya lakin madhabkeennu waxba ma soo reebayo walidalik culamadeena waxay leeyihiin ama camdan ha u dilo kas ha u dilo ama shibha camdi ha u dilo ama khada gaf ha u dilo ama bitasabub ha u dilo ama mubaasharatan ha u dilo tasabub waxaa weeye sabab uu ah toos buuna ugu badheerin waxa weye maalan sabab buu ku dilay markhaatiu ka markhaati kacay baa lagu dilay ama dilkaasi dil la magdhabay ha ahaado ama dilan lamagdhabayn ha ahaado dilkan lamagdhabay waan garanaynaa waa dilkii camdigaha ama khada ama shibha camdiga intaa waa lamagdhabaya ama isaasa loo magdhabo ama diyaha loo magdhabo laakiin kaan la magdhabayn waa maxay mualifku noo sheegi doonaa sida maalan dilkii qisaastaha oo kale ama xad ama qisaas baa ninka lagu dilay kan dilay ee qisaasta ka fuliyena waa waladkiisaoo jallaad ahaa waladkiisa oo maxkamadda ka shaqaynaya ayaa layidhi aabbaha xaddii qisaasta ku fuli dabeetana asagaa dilay soo maa de ma dhalay ama aabbihii baa zaani muxsan ahaa oo markii eh, xaddii lagu oofinayey ayuu ku fuliyey xadkii dilka adugu dhaxli maayo marba haddii uu dilay xaq iyo xaqdarro wuxuu ku dilaba waayo madaahibta kale waxbay soo reebayaan qaarkood khada ay soo reebayaan qaarkood waxay soo reebayaan hadduu bitasabub haddii eh, uu ku dilay qaarkood waxay haduu xaq ku dilay sida qaadiga oo kale xukumay ama markhaatiga oo kale amaba eh, xad ama qisaasuu ku dilay uu dhalaya waliba jumhuur culama sidan tan dambe way isku waafaqsanyen jumhuur culama madhabkeena mooyaane jumhur culama waxay leeyihin hadduu ku dilay qisaas ama xad waxa weeye wuu dhaxlayaa waayo maxaa u daliila masaladaas waxaa u daliila xadiidkii tirmidi wariyey nabigu wuxu uhi alayh sala slam laysa lilqaatil shay kii wax dilay waxba ma leh dhaxalka waxba kuma leh weeye midda kale waxaa la yidhi haddii baabka la furi lahaa oo la dhihi lahaa qofkii qof dila wuu dhaxlaya dad baa yacni dadkay dhaxlayaan dili lahaa si dhaalkooda u dadjistaan si dhaalkooda ugu soo degdego ayay u diri lahaayeen qaacidan waxay leedahay man istacjala شhayئa qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofkii soo dadejistaa shay intaan wakhtigiisa la gaarin waxaa lagu ciqaabayaa in laga qadiyo shaygaas waayahay waqiila in lam yudman waria markuu ku leey mualifku wuxuuga jeedaa khilaaf baa ku jira haddii dilkan uu muwaridkiisa dilay uu yahay dil aan la magdhabaynin sida maalan oo kale xad hadduu ku dilay oo kale aabbihii buu xad ku fuliyey sida xaddu zaani lmuxsan oo kale amaba qisaasan buu u dilay isagoo jallaad buu ahaa taasdee lama damaano qaadayo marka mar haddaan la damaano qaadayn oo la magdhabaynin dilkaas waa uu dhaxlayaa ayuu qiilkan dambe leeyahay maxaa yaele xaq buu ku dilay ayuu leeyahay marka xadiidka waa laga soo reebayaa laakiin sida muctamadka ah filmadhab laga soo reebi maayo walaa qaatilu walaa yariu dhali maayo qaatilun kii wax dilay waqiila waxaa layidhi lam yudman dilka haddaan lamaga dhamaynin waria waa dhaxlaya walow maata hadday dhintaan mutawaarihaani laba isdhaxlaya hadday ku dhintaan biqaraqin biyo ay ku maanshoodeen aw amase hadmin dumid wax ku soo dumay ay ku dhintaan aw amase fii qurbatin qurbo ay ku dhintaan macan wada jir hadday u dhintaan oy mar wada dhintaan aw juyla la garan waaye asbaquhumaa koodii horreeyey xagga geerida lam yatawaarataa islaxli maayaan wamaalu kullin mid walba xoolihiisa libaaqi warahatihi dhexlayaashiisii intii soo hadhay ayuu sugnaaday waayahay halkan wuxuu mualif ku tilmaamayaa maanicii shanaad waxa weeyaan haddaan maanica soo koobno jahlu اlasbaqi mowtan min mutawaariayni maataa جهل الأسبق موتا من متوارثين maataa in la garan waayo laba qof oo isdhexlayey oo labaduba dhinteen midkoodii horreeyey labadu way dhinteen labada qofna way isdhexlayeen midkoodii geeri horreeyey baa la garan waayo taasa waxay keenaysaa garasho la'aanta aan garan la'aan ahay midkoodii geeri horreeyey in aan dhahno labadaba isdhexli maayaan walidaalika malifku wuxuu ku yidhi isagoo kuu tusaalaynaya haddii laba qof oo isdhaxlaysa ay wada dhintaan oo ay ku dhintaan biqaraq biyay ku wada dhinteen marka baa la degay doon baa la degtay way wada dhinteen aw hadmin ama guri baa ku soo dumay way wada dhinteen ama shil gaadhi bay ku dhinteen ama shil diyaaradeed bay ku wada dhinteen ama meel qurbo oo bahgooye ku dhinteenoo cidna la joogin marka macan bay wada dhinteen mar bay wada dhinteen waa laogyani mar wada dhinteen shil gaadhi oo kale matala ama shil diyaaradeed oo kale wax la mid a ah. mar bay wada dhinteen aw jihla asbaqahum ama midkoodii horreeyey ayaan la garanayn guri baa ku soo dumay muddo kadib baa loo yimid ayagoo laba wada dhinteen mid baa akiid horreeyey oo hor dhintay laakiin midkii horreeyey lama garanayo xaaladahaasoo idil maxaa la samaynaya isma dhexlayaan midkood midka kala dhexli maayo maxaa yeelay shuruudda dhaxalka waxaa ka mid ah taxaququ xayaati اlwaarii bacda mowti اlmuwari in la hubsado kan dhaxlaya inuu ka noolal dembeeyey dhaxalsiyihiisi xagga nolosha inuu kaga dembeeyey mar haddii shaki nagaga jiro midkoodii waxa wey noolal dambeeye dee markaas shardigii baa meesha ka baxay soo ma aha oo inuu ka noolal dambeeyey dhalihii dhaxalsiyihiisii baan la garanayn haddaba isdhaxli maayaan midna mid kale dhaxli maayo tusaale haddan soo qaadano aabba iyo inankiisii ayaa gaadhi wada saaraa dabeetana gaadhigii ayaa shil xun galay ama gaadhigii baa la rogmaday mar bay wada dhinteen ama midkood baa horreeyey midkii horreeyey garan mayno almuhim iyagoo dhintay baan wada nimaanay labadood nafti ka wada baxday aabbihiin wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo carruur wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo horta waxaan leenahay mid kastana xooluu ka tegey waxaan leenaha aabbihii dhexli maayo inankiisi inankiina dhexli maayo aabbihii mid kasta intii dhexlaysay warasadiisii kale baaqi ahayd ayuunbaa dhexlaysa aabbihiina xaaskiisii carruurtiisii iyo carruurtiisi kale dhexlaysa uusan ku jirin inankaa la dhintay inankiina waxaa dhexlaya wixii warasadiisii uu ka tegey ee aabbihii uusan ku jirin xaaskiisii iyo carruurtiisii iyo hooyadii hadday nooshahay kuwaasaa dhexlaya wahaakada wuxuu idhi kanna haddaba waa maanicii hanaad maanicii shanaad wey walow maata hadday dhintaan mutawaariaani laba isdhexlaya biqaraqin biyo ay ku maanshoodeen hadday ku wada dhintaan aw hadmin ama wax ku soo dumay hadday ku wada dhintaan dumid hadday ku wada dhintaan aw mase fii urbatin ku wada dhintaan maca wada jir mar ay ku wada dhintaan aw mase la garan waayo asbaquhumaa koodii mowtan xagga geerida horreeye lam yatawaaraaa isdhexli maayaan wamaalu kullin mid walba xoolihiisa libaaqi waadatii dhexlayaashiisii intii soo hadhay ayaa la siinayaa u sugnaaday waayahay dadka markii dhaxalka loo eego afar qaybood bay qaybsamayaa man yariu wa yuura man laa yariu walaa yuura man yuurau walaa yari man yari walaa yuura qof waxna dhaxla dhaxlo qof aan wax la dhalin lana dhalin qof la dhaxlo laakiin aan wax dhalin qof wax dhaxla laakiin aan la dhalin aartaasoo qaybsamaan ka wax dhaxlaya lana dhaxlayo waa say wartadu u badan yihiine waa labadii xaas labadii akhaweyn aabbihii inankii wix la midka ah ka aan waxna dhalin lana dhaxlinna waa labo waa addoonkii iyo murtadkii ka la dhaxlo laakiin aan wax dhaxlin waa sida mubacadki mubacadka isaga waa la dhaxlaa laakiin asaga wax ma dhaxlo ka wax dhaxla laakiin asaga aan la dhaxlin waa ambiyada calayhim الsalaaةu wasalaam nabig wuxu ه alay slam naxnu macaashir اlambiyaa laa nuuraث maa taraknaahu sadqa haddaan ambiyada nahay anaga lama dhaxlo wixaan ka tagna waa sadaqo laakiin ambiyadu wax ma dhaxlaan way dhaxlaan awlaaddooda way dhaxlayaan lakiin ayagu waxay ka tagaan waa sadaqa lilmuslimiin lama dhaxlaya ambiyada intaa mualifku wuxuu kaga soo baxay mawaanicdii irsiga halkana mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa muujibaat atawaquf waxyaabaha waajibiya in dhaxalkii laga istaago waa saddex intuu mualifku inoo sheegay ashaku fi اlwujuud ashaku fi اlxaml ashaku fi اdukuura waa saddexdaa in laga shakiyo qofka inuu nool yahay in kale in laga shakiyo xamligii uurkii uurka waxa ku jira lama garanayo ashaku fi dukuura in laga shakiyo qofkii bini aadanka ahaa jinsigiisa ma labbaa mise waa intaas ayaa la yidhahdaa muujibaati kii horuu mualif ku bilaabay oo ahaa ashaku fi lwujuud in laga shakiyo qofka jiritaankiisa inuu joogay inuu dhintay wuxuu idhi waman qofkii usira la qafaasho ow amase fuqida la waayo oo wanqadaca uu go'o khabaruu warkiisii turika waa laga tegayaa oo waa la daynayaa maaluu xoolihiisii waa la joojinayaa xataa taquuma ilaa ay ka qunto bayinatun markhaati bimuutii geeridiisa ow amase tamdiya ay tagto muddatun muddo muddadaasoo yaqlibu uu ku badan yahay calaa danni malihi annahu asagii laa yaciishu inuuna noolaanan fowqahaa muddadaa wax ka badan fayajtahidu kolkaa wuu dadaalayaa alqaadi qaadigii garsoorihii oo yaxkum wuxuu xukminayaa bimowtihi inuu dhintay uma dabeetana yucdii wuu siinayaa maalahu xoolihiisii man yariahu qofkii dhexlayey waqta alxukmi wakhtigii xukumku uu dhacay cidii dhexlaysay ayuu xoolihiisii siinayaa waayahay wuxuu ku yidhi qofkii mafquudkaah mualif halka ku tilmaamayaae haddii qof la qafaasho oo cadow uu la tago gaalo ayaa qafaalata maalan ama qofkan khabarkiisii warkiisii ayaaba go'ay oo qofkan waa la waayey waa la waayey meel uu ku maqan yahay jaan iyo cidhib warkiisii wacaalkiisiiba waa la waayey qofkanna xooluu leeyahay waxaa la doonay in la dhaxlo maxaa la samaynayaa wuxuu ku yidhi horta marka koobaad qofkan xoolihiisii laguma degdegayo waa la daynayaa xoolihiisii lamana qaybinayo lamana dhaxlayo ilaa in laba mid la helo mooyaane in markhaati iyo caddayn la helo inuu qofkaasi dhintay laba nin baa ka markhaati kacday ninkaasi inuu dhintay markaa xoolihiisii waa la dhaxlayaa ama ma ahee waxa weeye qofkan markhaati looma hayo wax laakiin meeshii markhaatiga gelaya ayaa la helayo waxaa tagtay muddo qofku ka badan uusan noolaan karin ayna suuragal ahayn inuu noolaado ama malahaba ay haalib ku tahay inuusan muddadaa ka badan noolaanayn shardi maaha in la go'aamiyo ama la jaro inuusan noolaanan muddada ka badan laakiin waa in malaha aynu haalib ku noqoto qofkan muddadaa ka badan inuusan noolaan karin weliba qaadigu xukumaa tan laftirkeeda waa inuu qaadi xukumaa qofkaa geeridiisi muddadii markay soo wareegta kadib ayaa qaadigii loo imaanaya waxaa leeyahay qaadi qofka asaga ah ayaa la waayey marka maxaan samaynaa muddo ayuu qaadigu qabanayaa muddada markay dhammaato ayuu qaadigii markaa xukumayaa inuu dhintay dabeetna dhaxalkiisii muddadaas dadkii dhexlayey wakhtigii xukumku uu dhacay wakhtiguu xukumku dhacay dadkii dhexlayey ayaa dhexalkiisii la siinayaa waaya maxaa yeelay alaslu baqaa lxayaa waxaan saa u leenahay aynan ugu degdegaynin qofkaa warkiisi wacaalkiisi la waayay inaan dhaxalkiisii qaybinno maxaa yeeley alaslu baqaa lxayaa waxaa asla qofkan inuu nool yahay marka biyaqiinin inuu la hubsado inuu dhintay mooyaane lama dhaxlayo waaya haddaba muddada uusan qofku ka badan noolaan karin maxay tahay maalifkii nooma sheegin muddaduma muqadar baa mise muqadar ma ah waa laba qowlo culimmadu ay leedahay madhabkeennu waxaa muctamad ah inaysan muddadaa muqadar ahayn oo qaadiga ku ijtihaadayo qofku intee haaliban ka badan uusan noolaanan qofkan markii la waayey mise buu ahaa waxaa la yidhi maalan jir buu ahaa qaadigu wuxuu leeyahay haaliban hadday soo wareegato lixdan sano kale haaliban ma noolaanayo ama konton sana ha qadaro qaadigu ama afartan sano ama soddon sano almuhim qaadiga ayaa ku ijtihaadaya qofkaas isagoo eegaya cumrigiisii iyo xaaladda la waayey iyo xaalad colaadeed miya ama xaalad nabadeedba meeshu ku maqan yahay ama la filaya inuu ku maqan yahay ma meel dee amni ka jira mise waa meel colaadeed xaaladahaas on isagoo qaadigu qadaraya ayuu muddadii markaa ayuu muddadii jaangoynaya isagoo tixgelinaya waaya culimada qaar ba waxay dhaheen muddada waxaa lagu qadaraya toddobaatan sano qaar baa yidhi siddeetan sano qaar baa yidhi sagaashan sano qaar baa yidhi boqol sano qaar baa yidhi ee boqol iyo labaatan sano waaya laakiin sida muctamadka ah waxaa weeye muddadaasi qaadigan waa ku ijtihaadaye waxaa weeye muddo go-an ma aha haddaba haddii qaadigu xukumo inuu qofkaasi dhintay wakhtigaa uu xukumay inuu dhintay ayaa markaa cidda joogta xilligaas ee nool ayuunbaa dhaxlaysa qofkii intaa ka hor dhintay ma dhaxlayo maalan qaadigii wuxuu xukumay taariikhdu markay toban ahayd ayuu xukumay inuu qofkii dhintay maalintii sagaalaad qofkii dhintay ee dhexlayaashiis ka mid ahaa dhaxalka ma soo gelayo qofkii maalintaa nool ayuunbaa dhexlaya waa halkan ubaalif ku leey uma yucطii maalahu man yariu waqta اlxukm wuxuu ihi waman qofkii usira la qafaasho oo mase fuqida la waayo wanqadaca khabaru warkiisuga gooturika maalu xoolihiis waa laga tegaya xataa taquuma bayinatu ilaa markhaati ay ka qunto bimowtii geeridiisii aw mise tamdi ee tagto mudatan muddo muddadaasoo yaqlib cala dani malihii ka qaalib tahay annahu laa yaciishu inuusan noolaanin fowqaha muddada ka badan fayajtahidu alqaadi dabeetana qaadiga ayaa markaa ku dadaalaya fayajtahidu waxaa uu dadaalaya alqaadi qaadiga ayaa ijtihaadayo wayaxkumu marka wuxuu xukumayaa bimowtii geeridiisii uma dabeetana yucdi qaadigii wuxuu siinayaa maalahu xoolihiisii man yarituu qofkii dhexlayey dadkii dhelayay ayuu siinaya waqtalukm man dadkii yarituu dhexlayey qofkaa waxa mafquudka la waayey waqtalukm waqtigii xukunkuu dhacay walow maata haddii uu man qof yariuhu lmafquudu kaa la waaye uu dhexlayo waqafnaa waxaan joojinaynaa xisatahu qaybtiisii ayaan joojinaynaa wa camilnaa waxaan ku camalfalaynaa filxaadiriina warasadii soo hadhay ee xaadiriinta ah bilaswa'i sida adag ee culus ayaan markaa kula camalfalaynaa waaya halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa hadii qofka mafquudka ah dadkii u dhexleeyey ee qaraabadiisa ahaa qaar ka mid ay dhintaan intaa uu maqan yahay tii hore waxay ahayd hadii asaga he la dhaxlayo taa waan ka soo baxnay tanna waxaa weeye hadii asagu uu cid dhaxlayo qofkaa maqan ee la waayey wuxuu ku yidhi haddaba haddii qof uu dhexlaya uu dhinto intaa uu maqan yahay qofka ilalayahay haddii uu keligii yahay qofka dhelaya keligii webayaanba qofka dhelaya xoolihii waan joojinayna maxaa yeele cid kale oo warasa ah ma jirto xoolihii waan joojinayna ilaa laga quusto qofkaa maqan ee lalayahay ama aan ogaanno inuu nool yahay ama aan ka quusanno noloshiisa oon hubsanno inuu dhinto waaya haddiise dad kale oo la dhexlaya aysa jiraan mafquudkii cid aan ahayn baa dhaxalkii la leh mafquudkii iyo iyo warso kale ayaa isku leh dhaxalkii maalan nin baa la waayey dabeetana intaa uu maqnaa ayaa walaaladii mid ka mid ah ayaa dhinta walaaladiina way nool yihiin marka asagii iyo walaaladii baa dhaxalka isla leh walaaladiis kalena way joogaa taa weyta hadda laga hadlayo asaga haddaba xisadii ku soo hagaagaysay ee dhaxalka uu ku lahaa waa la waqfinaya asaga dhaxalkiisii gooni baa loo dhigaya inta soo hadhayna wixii ku soo hagaagayay alaswa alaswan waxaa looga jeedaa aladar sida culus kolba midka culus ayaa lagula dhaqmaya waaya waxaa looga jeedaa sida culus baa looga dhaqmayaa bimacnaa dadkaa dhaxlaya haddii kaa mafquudka uu xajbinayo xajbi xirmaan dhaxalkii lama siinayo waaya haddii uu xajmi nuqsaan ku samaynayana xajmi nuqsaan baa la gelinayaa oo labadiis adad labadiisa dhaxal midkii yar baa la siinaya haddii uusan nasiibkiisu iskhilaafayninna dhaxalkiisao dhammaystiran ayaa hee la siinayaa haddaba qofka horta mafquudka ah muddadaa la sugayo haddii uu dhinto qof muwaridkiisa ah laba xaaladood mid weeye inuusan jirin cid aan asaga ahayn oo dhexlaysa marka ayada ah xoolihii o dhan waa la waqfinayaa baan idhi ilaa arrinkiisu ka soo cadaado ama laga xukumo inuu dhintay xaaladda labaad waxa weeye inuu jiro qof kale oo waari ah oo mafquudkii dhaxalkii la wadaagaya markaa warasada kale sida yaqiinta ah ayaa lagula camalfalaya bimacnaa biladar sida kolba adag ee culus ayaan kula dhaqmaynaa intii soo hadhina dhinac baan u dhigaynaa ilaa arrinka mafquudka uu soo caddaado ama geriis la xukumo qaabka looga shaqaynaya masaa'isha mafquudka waa sida marka koobaad qofka mafquudka ah laba mas'alo loo sameeyaa mas'alo la qadaraya inuu qofkii mafquudkaa ah dhinta iyo mas'alo la qadaraya hee inuu nool yahay waaya dabeetana mas'alo marka la qoro ayaa labadii mas'alo asalkoodii aslulmas'aladii labada mas'alo ayaa la isbabardhigayaa waxaa la isku eegayaa afartii nisab ee ahayd mubaayano iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo tamaahul haddii uu tabaayun ka dhexeeyana waa la isku dhufanayaa haddii uu tamaahul ka dhexeeyana ee waxaa weye mid baa la soo qaadanayaa illa waa isku midune sida lix iyo lix haddii uu ka dhexeeyo tawaafuqna mid wafqigeed baa tii kale lagu dhufanayaa mid niskeed baa tii kale lagu dhufanayaa haddii uu ka dhaxeeyo tadaakhulna midda weyn ayaa la qaadanaya haddaba natiijada noo soo baxdaa markii aan isu eeg labada mas'alatayn asalkooda waxay noo soo baxaabaa jaamicaday noqonaysa masaladii jaamicada ahayd waaya waxaan samaynaynaa waxaan u qaybinaynaa masalada jaamicada ah. asal kulla masala labada mid walba asalkeedaan u qaybinaynaa si aan u soo saarno jusu sahm dabeetana jusu sahmigii ayaan mas'alo kasta sahaamtii dhaxlayaasha ku dhufanaynaa intaa markaan samayno mid kasta sahmigiisa aan ku dhufanno ayaan isbabar dhigaynaa waarid kasta labadii mas'alo wuxuu ka helay haddii labada mas'alaba isku sad helayo isku mid yihin wuxuu ka qaadanayo nasiibkiisoo dhamaystiran baa la siinaya hadday kala badan yihiinna ka yar baa la siinaya alcuqi alaqal ka yar inta yar baa la siinaya haddii uu masalo dhaxlayo masalena uusan dhaxalka wax ku lahayn oo la xajbinayana dhaxalkii waxba siin mayno dabeetana wixii soo hadhay baaqiga ahaa ayaa la joojinayaa ilaa mafquudka arrinkii soo caddaado ama laba xukumo inuu dhintay haddii uu arrinkii marka mafquudka uu soo caddaado qof kasta oo dhaxalka wax ku lahaa sadkiisii baa la siinaya wuxuu ka mudanaya tusaale haddaan soo qaadano zawjo iyo ibn mafquud ah iyo cam zawjo iyo ibn mafquuda ah iyo hee iyo cam zawjo ibn mafquud ah iyo hee cam waaya marna waxaan qadaraynaa xayaat inuu nool yahay marna waxaan qadaraynaa maxay mowt inuu dhinto waaya haddaba haddii aan qadaro in uu nool yahay ibnigaas ka laga waa ibnigan zawjadii maxay helaysaa maadaama farac waaria uu jiro umun ibniganna muxuu noqonayaa casabo camkanna waa la xajbinaya soo maa ibnigaa xajbinaya masalada marka maxaan ku dhisaynaa maadaama hal farad uu jiro oo umun ah isla sideeddaan ku dhis waayahay zawjada umunkeeda si oo ah hal maxaa soo hadhay hal markii laga jaro sideed toddobo toddobada ibniga mafquudkan c camkiina ha dhaco ilaan ibnigaa xajbinaya waa hadduu nool yahay haadaa calaa taqdiiri eh alxayaa inuu nool yahay calaa taqdiiri اlmowt haddii aan ka soo qaadno inankaasi inuu dhintay maxay noqonaysaa sawjadii maxay qaadanaysaa marka iyadahan farac waarinta ma jira la soco rubuc dhe ibniganna wuuba dhintay waxa way meesha ka saar camkii muxuu noqonayaa casabo waaya masaladii maxaan ku salaynaynaa marka iyada rubuc basaa ku jira rubuc ka baxaa waxa u yara rubuc ka baxa waa maxay waa afar waaye afar ku salee ee rubcu arbaca waa maxay hal hal sii zawjadii ee maxaa soo hadhay saddex camkii saddexdaas sii waaye haddaba jaamicadii baan samaynaynaa iminka labadan mas'alo soo labadii masale soo tan maaha masaladii xayaada iyo masaladii geerida soo labada ma kale ah midna asal masalada waa sideed midna waa hee waa afar isu eg maxaa ka dhexeeya tadaakhul way soos gelayaan haddaba midda weyn qaado oo ah sideedii sideedda qaado mar hadduu tadaakhul ka dhexeeyo waayahay sideeddii waxaa u qaybaysaa sideedda waa hal halka halkaa saaro sideeddii waxaa u qaybaysaa afar waa laba labadii halkaa dhigo waayahay kan waxaa la yidhahdaa jusu sah jusu hee masaa mid kasta masaaishaas hadhow ku dhufan doonaa waxaan ku qaybinayna waaya halkii saan isku muqaarana zawjadii waxa ku soo hagaagay hal hal ku dhufo waa hal soo maaha laba hal ku dhufo waa labo hal iyo laba midkee badan yacni labada badan soo midkee yar halkaa yar waxa yar sii mar walba waxa yar sii ila meesha ixtiyaad alaxwal baa lagu dhaqmayaa zawjadii haddaba hal sii waaya ibnigiina waa mafquud halkaa naga dhig laakiin camka marna waa la xajbinayaa waa masalaة اxayaat marna waxuu dhexlaya soo maaha maadaama fii masalatin wax dhelaya masla is dhelayn asna inaga tur waa kii qaacida sa ahayde inaga tur asna waxba ha siinin maxaa inoo soo hadha hal ka jar sideed toddobo almawquuf waxaa la joojinayaa oon dib loo dhigayaa sabca toddobadaas dib baa loo dhigayaa ilaa ninkaa inankaas arrinkii soo caddaado hadday soo caddaato inuu he nool yahayna toddobada asaga iskale hadday soo caddaato inuu dhintayna zawjada xabad baa ka baqan xabaddeeda oo lagu daray intii soo hadhena caamkaa qaadanaya rubcu amaaniya ay qaadanaysaa oo laba ah lixdaa kale soo hadhena waxaa qaadanaya caamkii taasi wacaddaan filaya walow maata haddii uu dhinto man yariu lmafquudu kaa la waayey qofuu dhaxlaya haddii uu dhinto waqafnaa waan joojinaynaa xisatahu xisat almafquudi kii la waayey qaybtiisii waan joojinaynaa oo meel baan u dhigaynaa wa camilnaa fi lxaadiriina intii soo hadhay u waxaan ugu camalfalaynaa bilaswa sida adag walow khallafa haddii uu ka tago qofkii dhintay xamlan uur hadduu ka tago ilmo uur ku jira xamligaasoo yariu mar walba dhaxalkii soo gelaya wax dhaxlaya aw amase qad la arkee inuu dhaxlo cumila waxaa lagu camalfalayaa bilaxwadi sida dadaalku uu ku jiro fii xaqii xaqi alxamli ilmaha uurka ku jira xaqiisa iyo xaqi hayri hayrkii xaqiisa fain infasala haddaba haddii uu soocmo uu soo baxo xamligii xayan xaaluu yahay mid nool liwaktin wakti uu soo baxo wakhtigaasoo yuclamu la yahay wujuuduhu ee xamligii inuu jiray oo uu joogay cinda almowti markii waradkiisii uu dhimanayey waria waa dhaxlayaa wailaa haddii kale falaa ma dhaxlayo waayahay bayaanuhu taa caddaynteedu waxaa weeye in lam yakun haddaanu jirin waariun mid dhaxlaya oo siwal xamli uurkii aan ahayn hadduusan jirin aw mase kaana uu jiro man qof qad yaxjubhu uu xajbinayo oo waxa weeye xamligani uu xajbu xirmaan ku samaynayo wuqifa almaalu xoolihii waa la joojinayaa wain kaana hadduu jiro man laa yaxjubu qof uusan xajbinaynin walahu kaa aanu xajbinaynina uu leeyahay muqadarun sahmun muqadarun la jaangooyey ucdiyahu waa la siinayaa sahmigiisa caa'ilan xaal yahay sahmigaas mid cawl uu galay oo cawlan in amkana waa haduu suuroobo cawnun cawl hadduu suuroobo weeye wadalika miaal ka zawjatin sida xaaskii weeye zawjadaasoo xaamilin uur leh waa abaweyni labadii waalid lahaa zawjadii waxaa u sugnaaday umunu umun labadoodana waxaa u sugnaaday waalid sudusaani laba sudusoo caa'ilaatun cawl uu galay wain lam yakun hadduuna lahu ay man laa yaxjubuhu alxamlu qofkii xamliga aanu xajbinayn hadduuna u sugnaanin sahmun muqadarun sahmi la qadaray wadalika miaalka awlaadi sida awlaadii weeye lam yucda waxba la siin maayo waqiila waxaa la yidhi akaru اxamli uurka waxaa u badan arbacatun afar baa u badan wax uur iskugu yimaada fayucطuuna haddaba waa la siinaya awlaaddii alyaqiina inta la hubaa la siinayaa waxa la hubo ayaa la siinayaa mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa miiraadkii xamliga waa labaad ee asbaabtii tawaqufka laga istaagayey dhaxalka qaybintiisa waxa weeye ashaku fi اlxamli in laga shakiyo maxay uurkii waxa uurka ku jira wuxuu hadaba mualifku haddii uu qof dhinto oo uu ka tago ilmo uur ku jira oo ilmahaasi uu dhaxlayo bikulli taqdiir yariu bikulli taqdiir mar walba u dhalayo uu soo baxo ilmahaasi noolol ku soo baxo ama laga yaabo in uu dhaxlo iyo inaanu dhaxlinba xaalaadka qaar wuu dhaxli karaa xaalaadka qaarna ma dhaxlayo tan hore ee mar walba uu dhaxlayo tusaalaheedu waxaa weeye ninbaa wuxuu ka dhintay xaaskiisii uurleh te ilmaha waa ilmihii soo maha ilmaha hadduu soo baxo ama inan ha ahaado ama inan ha ahaado wuxuu doono ha ahaadee dhaxalkii wuu soo gelayaa oo mar walba u dhaxlayaa marka uu ku leeyay mualifku aw qad yariu wuxuu oga jeedaa inuu dhalo ayaa dhici karta inuu dhalkii soo galaa dhici karta macnaha taqdiirna wuu ku dhalayaa duuna taqdiir haddaan taqdiir samaynana u dhalaya taqdiir kalena kuma dhalayo macnaheedu waxaa weeye maalan nin baa wuxuu ka dhintay gabadha uu qabo walaalkii oo uur leh ayuu ka dhintay waana walaalkii ay isku aabba yihiin la soco maadaama walaalkii ay isku aabba yihiin uu yahay ama adeerkii hadduu yahay ataa adeerkii xaaskiisa oo uurlu ka dhintay hadday wiil dhashana wiilkaas dhaxalku wuu soo geli waa ibnu cam ama hadduu walaalkii yahayna waa ibnu akh soo ma inanka walaalkii waa ibnu akh soo ma dhaxalkii wuu soo gelaya haddii uu adeerkii yahayna waxa wey waa ibnu cam ilmaha dhalanaya waa in adeerkii dhaxalku soo gelaya laakiin haddii uu gabadh noqdo ka war bintlakh dhaxalkii ma soo gelaysa ma soo gelayso bintucamd halkii ma soo gelaysa in adeerta ma soo gelayso marka markuu leey mualifku ow qad yariu waa saas xaalaadka qaar inu dhalin waa laga yaabaa xaalaadka qaar inuusan dhaxlinna waa laga yaabaa waaya marka markay saa tahay labada xaaladoodba marka la hubo inuu dhaxlayo iyo markii shaki uu ku jiro inu dhalay inuusan dhexlayn labada xaaladoodba axwadka kolba sida dadaal ku jiro ayaan xamliga kula dhaqmaynaa xaqiisa iyo xaqa kayrkiiba warasada kale iyo asagaba sida axwadka ixtiyaad ku jiro ee dadaal ku jiro ayaan kula dhaqmaynaa waayahay taas macnaheed waxaa weeye horta ilmahan uurka ku jira markii uu dhasho ayuunbaa dhaxalkii la eegayaa inuu dhaalka wax ku leeyahay in kale yani dhaalka inuu dhaxalka mutaysanaya in kale waa la markuu dhasho laakiin ka hor sadkiisi meel baa loo dhigaya la soco laakiin ilaa la hubsado in uu dhashay asagoo nool dhaxalka la siin maayo hadaba haddii uu dhasho asagoo nool ilmihii wakhti la og yahay inuu jiray cinda almowt markuu qofkan u dhaxlayay ilmahani u dhimanayay markaa dhaxalkii buu soo gelayaa maalan ilmihii wuxuu ku dhashay uur ku jiray lix bilood wax ka yar saddex bilood aabihii baa dhintay ilmihii saddex bilood kadibna ilmihii u dhashay dhaxalkii ba so gelaya mise u soo gelayen wuu soo gelaya maxaa yeelay waxaa hubaal ah aabbihii markuu dhimanayahee ilmahani wuu joogay uurku ku jiray afar bilood buu ku dhashay markuu aabbihii mootanaa shan bilood buu ku dhashay intaasna dhaxalku soo gelaya laakiin ka warran haddii toddoba bilood ama siddeed bilood kadib ama sagaal bilood kadib uu dhasho ma hubnaa inuu jiray ma hubna waxaa dhici karta ilmahani inuu dib ka yimid marba haddii uu ixtimaal soo galo inuu dib ka yimid waxaa wey dhaxal kama soo gelayo waa haddii gabadhaas hee ay firaash ahayd bimacnaa gabadh la qabay bay ahayd maxaa yeele waxaa dhici kartaa ninkii qabay inay hee inay kadib uurka u qaato oo ilmahani uu uurka galay markuu qofkaa u dhexlaya dhintay kadib walidaalika baan idhi lix bilood ka yar waa inuu ku dhashaa markii uu dhintay kadib qofkaa u dhexlayo laakiin gabadhani haddii aan la qabin oo khaliye ahayd ama ninkeediiba uu dhintay marka ayada ah akaru muddat alxamli umaan eegna afar sano inuu wax ka yar uu ku dhasho umaan eegaynaa bayaanuhu wuxuu ku yidhi hadduusan jirin cid dhaxalka la wadaagaysa xamligaas ama uu jiro qof la wadaagaya laakiin xamligiibaa xajbinaya oo maalan tusaale haddii uu yahay maala nin baa dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisa uurle iyo walaalkii inan ay ag hooyunka walaalyihiin ag hooyunka walaalyihiin haddii uu xamligani uu dhasho ama gabadh ahaada ama wiil ha ahaadee wuu xajbinayaa maxay akhli umki waaya marka ayada ah haddii uu cid kale oo xamliga mooyaane qofkan eh, dhintay dhexlaysa aysan jirin ama uu jiro laakiin uu xajbinayo ilmahan xamliga ku jira xoolihii waa la joojinaya qof la wadaagaya dhaxalka ayaa jira qofkaana ma xajbinayo xamligii kaasaa laba loo kala qaadaya in sahmi muqadara uu leeyahay in sahmi muqadar uusan lahayn haddii sahmi muqadara uu leeyahay waa ahlufarad faradkiisii waa la siinaya hadduu cawl gala faradkaana waa la cawlaya masalada haddii laba ixtimaal ay gasho ixtimaal ay cawlayso iyo ixtimaal aysan cawlayn ixtimaalka ay cawlaysaa lagu sireeya wey macnaheeda ixtimaalka ay cawlka gelayo ayaa lagu si cawlkii waa nuqsaan baa soo gelaya sahwiga soo maa nusqaantii baa lagu siinaya wey waaya hadduu cawl u soo galaba mualifka sida tusaalena siiyey tusaalahana waa ka shaqaynayna wuxuu ku yidhi nin baa dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisoo uur leh iyo aabbihii iyo hooyadii hooyadii iyo aabbihii waxay qaadanayan laba sudus xaaskiisana waxay qaadanaysaa umun saddexdana cawl baa galay umunkii iyo labadii sudusba cawl baa galay gabadha xaaskiisa waaa la siinaya umun waxa weeye aabbihii sudus baa la siinaya hooyadiina sudus baa la siinaya saddexdaas habeenbaa cawl waaya haddaba masalada aan yar caddayno nin baa dhintay wuxuu ka tegey zawjo ab zawjo xaamil ah haddaba xamli inoo qor halkan iyo ab iyo um waayahay xagga tartiibkii aan maraynay iyo juzu sahmigii iyo jaamicadii waa tii aan soo sheegaynay ee ku saabsanayd mafquudka waa iskaga mid agga ah saad arki doonta insha allahu tacaala haddaba xamligan taqdiiraad fara badan bay inta badan ay sameeyaan asxaabu alfaraa'id lix taqdiir bay mariyaan inuu meyid yahay inuu dhinto inuu dakar yahay inuu unhaa yahay inay dakaren yihiin inay unhayen yihiin dakar iyo unha lixdaas odhan laakiin waxaa lagu soo gaabiyaa dakarayn iyo unhayayn maxaa labada xaalood baa ugu badan laba inan inay yihiin laba gabdhood inay yihiin haddaba labadaas aynu ka soo qaadaynaa waayah calaa taqdiir dakarayn inay laba inan noqdaan iyo calaa taqdiir hee unhayayn laba gabdhood inay yihiin xamligan laba gabdhood inuu yahay waaya haddii aan ka soo qaada dakarayn yihiin zawjadii maxay helaysaa ayada soo beddelaysa hamigeedu waa umun waayah xamligiina casabo aabbihiina aabbihii markuu laba inan ay joogaan sudus buu qaadanaya hooyadiina sudus waayah mas'aladii waxaa ku jira umun iyo sudus maxaan ku dhisaynaa afar iyo labaatan waayahay arbaca ashriin maxaa u umuna afar iy labaatan maxaa u umuna saddex waaya waxaa inoo dambeeya maxaa u sudus afar aabbihii baan siinaynaa maxaa u sudus ah? afar hooyadii baan siinaynaa maxaa soo hadhay afar iyo afar iyo saddex isku dar waa koob iyo toban ka jar afar iyo labaatan iyo toban saddex iyo toban ayuu xamligii ayaa kusoo hagaagaya hadduu dakarin yahay waaya haddii ontayna yihiinna waa umun zawjadii uluaan labadii hablood waayahay kuwanna waa sidoodii un isma beddelayaan laakiin aabbaha waxaa kusoo hagaagaya sudus badaas casabo yacni casabana u noqona wa soo hooyadiina sudus ayay qaadanaysaa waaya intaa markii aan meel dhiganno dan ugun iyo uluayn waxa ugu yara ka baxayaan waa imise waa afariy labaatan waa afariy labaatan waayo maxaa uu ugun ah waa saddex maxaa uu ulutayn ah lix iyo toban waa bintaynkii maxaa uu sudusa kuwan waa sida kii hore o kale halkana waa afar saddex iyo lix iyo toban isku dar waa sagaaliyo toban afar ugee saddex iyo labaatan afar ugee waa cawl haddaba cawl baa galay halkaa inoo dhig todobaaaank waa yahay waxaa isku egtaa mas'aladii hore iyo masaladan dambe maxaa ka dhexeeya tabaayun baa ka dhexeeya waa yahay isku dhufo afar iyo labaatan iyo toddobiyo labaatan ma isku dhuftaa calculator isku dhufta imsay noqonayaa war waa tiro aad u badan kalkulatorka noo hay lix boqol iyo siddeed iyo afartan waaya waxaan eegaynaa masaa'ishan cawlka uu galay iyo kuwan midkoodee badan markaan soo gaabino biikhtisaar cawlkan iyo tan midkeedee badan kuwan cawlka uu galay ayaa yar soo ma waad ogaan doontaa lix boqol afartan iyo sideed u qaybay afar labaatan waa toddobiy labaatan waaya haddana waa aarlaaaandheh kuwa junsahmiga haddaba toddobyolabaatanka afar labaatankaas waayahay toddobiyo labaatan haddii lagu dhufto saddex imisay noqonaysa ko iyo sideetan haddii afar labaatan saddex lagu dhuftana adaba yar inoo qor waaya waxaan ku dhufanayna manaa mid kasta eg awjada marna saddex hesha marna sadde hesha soma kolba midka yar baan siinayna labaiy tobanka sdeedka labay tobanka yar aabbaha marna wuxuu helay afar marna afar waaya toddobiy labaatan marka afar lagu dhufto waa imisa iyo afar labaatan marka afar labaatan baa yar afar labaatan afar ku dhufo waa imisa lix iyo sagaashan taasa yar waaya tanna waa ula mid hooyadana waa ula mid lix iyo sagaashan haddaba isku dar intan xamliga waxaa la siin mahayo ka jar haddaba intaan isku dar labiyo toddobaatan lix iyo sagaashan lix iyo sagaashan isku dar saddex boqol iyo afar iyo siddeetan idinka xisaabta naga hubiyay idinka xisaabta hayeen intaas haddaba mawquuf ah almawquuf wakaas hada huwa almawquuf intaasaan dib u dhigi doonaa kaawa hadduu sahmi muqadar ah hadduu jiro weeye oo qofkan halka la wadaagaya xamliga ayaa sahmi muqadara leh hadduusan sahmi muqadara lahayn ka war si maalan kale awlaad nin baa dhintay wuxuu ka tegey ilmo uur ku jira iyo awlaad kale u dhalay marka ayada ah awlaaddaa sahmi muqadara ma leh sahmi muqadara ma leh markaas ayadaa maxaan samaynaynaa wuxuu yidhi wain lam yakun lahu muqadaru sahmi muqadar haddiis uusan lahayn kii la dhexlayay ka awlaadin webeeye lam yucطow la siin maayo awlaadda waxba la siin maayo dhaxalka la siin maayo ilaa uu ka dhasho xamligaas oon ogaano wuxuu yahay maxaa yeelay xaaladda tan ma garanayno xamligu wuxuu noqonayo wax mundabida ma ah maxaa yeele waxaa la helay han calool ku wada jirta han calool ku wada jirta oo wada dhalatay ayaa la helay imaam shaafici ayaa wariyey in sheekh reer yamaneed ah uu u warramay in loo dhalay han caloolood oo calool kasta shan ilmood ku jiro xaaskiisa shan jeer bay u dhashay shantii jeer an mar kasta shan ilmood bay u dhalaysay an soo maaha alimaam almaawardin wuxuu sheegay in la arkay toddobo mar wada dhashay toddoba mar wada dhashay islaan dhashay weliba wuxuu yidhi alimaam almaawardi waxaa la sheegay buu yidhi ninkaa soo wariyey qisadan inuu la kulmay mid ka mida ah raggii ayaan is idhi buu yidhi aan lagdano waan la lagdamay buui wii lagday buui macnaha toddobadaas malaha waxaas laa wax yaryaroo dee aan awood lahayn mid ka mida ah la lagdamo wii lagday buui dabeetna ninkii baa lagu ceebayn jira waa dhihi jiray waxaa ku lagday subcu rajulin nin toddoba mid loo dhigay meeshii baa ku lagday qiil baa wuxuu leeyahay haddaba akar اlxamli uurka waxaa u badan waa aafar inuu noqdo intaan aragnay weyaan qofkan qaa'ilka wuxuu leeyahay afar ka badan maanaan arag walidaalika waxaan ku salaynaa inay afarba uur ku wada jira afar ilmood halkood oo waliba rag ah ayaan meel u dhigaynaa intii kalena waan qaybinanaa saasuu leeyahy qowlka maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey inan iyo waxaa weeye xaaskiisoo uur leh zawjadii maxaa la siinayaa umun qowlkaa hore wuxuu leeyahay inanka waxba la siin mahayo ilaa ilmaha uur ku jira uu dhasho qowlkan labaadna wuxuu leeyahay wixii soo haay umun ka soo haay ayaa an loo qaybinaya hal baa la siinaya afarta kalena waa meel baa la dhigaya waaa laga yaaba afar ilmood inay dhasho gabadhan iilka saas le lakin sida xooga badan dhaxalka lama qaybinayo walow khalaf hadduu ka tago xamlan uur yariu dhaxlaya oo mase laga yaabo yari inuu dhalo umila waa lagu camal falaya bilaxwadi sida dadaal ku jiro fii aqi aqiisi aqi ayri ayrkiisa aqooda fain infasala haddaba haddii uu dhasho xayan asagoo nool liwaqtin waqti uu ku dhasho yuclamu laogyahay wujuuduhu inuu jiray cinda almowti markii geeridu dhacday waria wuu dhalaya wailaa haddii kale falaa ma dhexlayo wailaa haddii kale yani uu dhasho asagoo meyd ah ama waxa weeye uu dhasho waxa weeye wakti aan la ogeyn inuu noolaa markii geeridu dhacday falaa ma dhexlayo bayaanahu taa caddaynteedu waxa weye lam yakun hadduusan jirin waariun cid dhaxalkii yani soo gelaysa siwa xamli uurka aan ahayn ow kaana uu jiro man qad yaxjubuhu qof uu ajbinayo oo xamligu uu xajbinayo man qof qad yaxjubu uu xajbinayo xamligii hu qofkaas waqif almaal xoolihii waa la joojinaya labada xaaladoodba wain kaana haddii uu jiro man laa yaxjubuhu qof uusan xajbinayn xamligii walahu qofkaan uu leeyahay muqadarun arad muqadar u leeyahay uciya waa la siinaya faradkiisa caa'ilan asagoo cawl uu galay inaam kale cawlun cawl hadduu suuroobo wadalika wadaalika kaasi ka zawjatin sida zawjadii weeye zawjadaasoo xaamilin uurleh abaweyn laba waalid lahaa zawjadii waxaa u sugnaaday umunu umun meelood meel walahumaa labadii waalidna waxaa u sugnaaday laba sudus mid kasta sudus buu leeyahay caailaatun bal fiirso caailaatun waxaa weeye umunka iyo suduseenkaasoo caailaatun cawlan oo macnaa cawl galay wain lam yakun hadduusan u sugnaanin lahu qofkaa uuna xajbinayn xamligu sahmun sahmin haduu usugnaanin muqadaran oo la qadaray wadalika mitaalka awlaada awlaadu wayn lam yucdaw waxba la siin maayo waqiila waxay idhi aktaru lxamli uurka waxaa u badan arbacatun afare fa yucdawna waa la siinayaa kuwa ayaga aan sahmiga muqadarka lahayn sida awlaadoo kale alyaqiina waxa la huba ee yaqiinta ah ayaa la siinayaa wallahu aclam wsal allah wslam ala nabina mxamed